العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه waxa uu halkan ka gelayaa uu khulaasaynayaa taqsiimka cubuudiyadu ay leedahay oo cubuudiyadu waa laba nooc cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa cubuudiye caam ah oo makhluuqa bani aadamka ilaahay abuuray dhammaantoodba ay ku soo wada gelayaan oo addoonkii inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa rabbinimo u garto inuu yahay allaha raasiqa ah allaha khaaliqa ah ka wax abuura ka wax nooleeya ka wax dila oo inay mashiicadiisa iyo maamulkiisu uu addoonkan ku fulayo wax kastoo ilaahay uu qadaray dee mashiiadiisa addoonkan ay ku soconayaan macnaha noocaasa marka dhankaa laga eego makhluuqa dhammaantii waxaa weeye addoommii ilaahay oo noocaas marka waa noo waa cubuudiya caama ah ayaa la yidhaahdaa oo gaal iyo muslim ahlu naar iyo ahlu janno dhammaantoodba waxaa la odhanayaa waa ilaahay dhankaa marka laga eego midna waxaa weeyaan oo atuu ina leeyahay markaa waa lafdigii alcabdu oo bimacna almucabad looga jeedo midna waxaa cubuudiya khaasa oo cubuudiyada addoonka muuminka ahi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudayo oo salaaddii iyo soonkii iyo wixii awaamira nawaahidii u ka tegayo awaamirta la imanayo waa cabdu oo bimacnaa caabidun lirabbihi ah marka midna waxay ku tacalluqaysaa tawxiid oo waa midna waxay ku tacalluqaysaa dhanka maxay alwli alwliya ku tacalluqaysa marka wuxu uhi wa taxriiru daalika arrintaa caddaynteedu cubuudiyadii markaa oo la qeexo caddaynteedu waxaa weeye ana alcabda addoonkii yuraadu bihi waxaa looga jeedaa almucabad ayaa looga jeedaa kii la adoonsaday ee adoonka laga dhigay almucabad min cabada ayaa laga keenay cabada yucabidu tacbiida fahuwa almucabid ism mafcuulkuna waa almucabad oo cabada fulaanan marka la yidhahdo cabada fulaanan ay ittakhadahu cabdan addoon buu ka dhigtay weeye addoon buu ka yeeshay marka waxaa loo jeedaa almucabad kii addoonka laga dhigtay alladii kaasoo cabadahu allahu alla uu addoon ka dhigay fadallalahu waa duleeyey wadabbarahu wuu maamulay wasarrafahu waa gedgediyey oo ilaahay baa subxaanaه wa tacaala markaa waa makhluuq oo dhan baa soo gelaya wa bi hada اlictibaari ictibaarta noocaas haddaynu qabanno falmakhluuquuna wixii ilaahay abuuray kulluhum dhammaantood cibaadu اllaahi addoommihii ilaahay weeye alabraaru minhum kooda mudiica ah iyo walfujaaru kooda fallaagga ee maarata daacada ilahay ka baxay iyo wlmu'miniina wlkufaar mu'miniin iyo gaalaba iyo wa ahlu jannati iyo wa ahlunaar ahlujanna iyo ahlunaarku id huwa alleer rabbuhum rabbigood weeye wa maliikuhum boqorkoodii weeye laa yakhrujuuna ka bixi maayaan can mashii'atihi doonistiisa ka bixi maayaan mashii'adiisa kowniga ah wa qudratihi awooddiisa ka bixi maayaan wa kalimaatihi taamaati kelimaadkiisii dhammaystiraa ee ka khaali ahaa naqsiga ka bixi maayaan allatii kelimaadkaasoo laa yujaawisuha aanu gudbaynin barun mid mutiica walaa faajirun iyo mid fallaaga toona oo marka halkaas intaa cibaadada muxuu uga jeedaa waa qaybtii koowaadaynu maxay ku magacawnay maxaynu ku magacawnay yacni cubuudiya caama oo allah baa addoomma ka dhigay makhluuqaadkan oo dhan isaga ayaa maamulaya isaga ayaa abuuray isagay addoommo yihiin oo wataynu soo marray in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati raxmaani cabda marka waa addoommii ilaahay dhammaantood oo ka bixi maayo gaalkii iyo inuu addoon ilaahay yahay mashii'adii ilaahay baa ku socota maamulkiisaa ku socda waxaa weeyaan marka la doono nafta laga qabanayaa marka la doono ayaa qofkii la abuuraya u dhalanayaa waxaa weeyaan risiqaa loo badinayaa kii la doono qaar baa risiqa lagu yaraynayaa qaar baa xil loo dhiibaya qaar baa laga qaadaya maamulkaasaa ku socda waa addoommihii ilaahay waana cubuudiyada caamka ah oo ay ku siman yihiin gaal iyo mu'min haddan kelimaadka ilaahay warka ku sheegay xadiid baa jiray uu leeya jibriil baa yimi rasuulku yaa muxamed qul buu yidhi moxamed dheh qultu wamaa aquulu waxaa idhi maxaa idhahdaa markaasuu qul waxaa tidhahdaa acuudu bikalimaati illaahi taamaat التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر min shari maa khalaq waxaan maaan galay kelimaadka allee taamka ah oo markaa shuraaxdu mararka qaarkooda kelimaadka taamka ah asmaada ilaahayna waa la yidhahdaa ilaahay asmaadiisa oo kalaamkiisa oo qur-aankii baaba alla wuxuu leey watamat watammat kalimatu rabbika sidqan wacadla yani sidqan fi اlakhbaar wacadlan fi اlawaamir oo xaggaa waa la yidhaahdaa marka ilaahay sifaadkiisa waa looga jeeda halka halka waxay u badinaya inay tahay kalimaat ullaahi taamaati waa kelimaadkiisa kawniga ah oo mashii'ada ilaahay ku soconayso oo inamaa amruhu idaa araada shayئa an yaquula lahu kun fayakuun kun fayakuun marka macnahaas aan ba eh, barriga iyo faajirkuba aanu gudbaynin waa mashiicadiisaa kawriga ah ilaahay uu doonay oo wax dhaafi kara ayna jirin marka wuxuu yidhi famaa shaaa kaana wuxuu doono alle way ahaadaan wain lam yashaa yashaau iyagu yaabaanay doonin makhluuqaadka wamaa shaau waxay doonaanna in lam yashahu haddaanu alla doonin lam yakun ahaan maayaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah subaa marka mashii'ada ilaahay ayaa naafid oo adduunka ka soconaya kama qaala tacala si allaba uu yidhi afa hayra diini illaahi yabquun afa hayra diina diinta ilaahay ma waxaan ahayn bay yabquuna dalbayaan walahu walxaal lahu alla subxaanah wa tacaala uu leeyahay low aslama wuu hoggaansamay man fi samaawaati walard yacani uu hoggaansamay samaawaadka waxaa ku sugan iyo dhoolyaal waxa ku sugan ay u hoggaansamayn tawcan daa'iciina xaalay yihiin kuwa hoggaansan wa karhan mukrahiina xaalay yihiin kuwa khasban wa ilayhi allahi baa yurjacuuna isu celinaya xagga alleyaa yurjacuuna loo celinaya marka dee ayadduna waxay tilmaamaysaa samaawaadka iyo dhul makhluuqaadka ku sugan dhammaantood waxa weeyaan way u hoggaansan yihiin oo waxna waa iyagoo adeecsan alleh oo ku dhaqmaya awaamirta ilaahay fulinaya wixii laga reebana ka hadhaya ayay markaa dee addoomma yihiin u hoggaansan yihiin waxaana waa kuwa khasban oo maamulka ilahay baan ka hoos bixi kara waa la wadaa si ilaahay u talagalay ku soconaya wixii ilaahay doonay baa ka soconaya wax kale ma wadi karaan sma fa huwa subxaanahu rabu fa huwa alleh marka waa cubuudiyaddii caamkayd baynu weli wadnaa ogow oo alcabd oo bimacnaa almucabad looga jeedo wey waa soco fa huwa alle subxaanahu nasanaantiise rabb اlcaalamiin caalamka iyo uunka dhan rabbigoodii weeyaan wa khaaliquhum kii abuuray weeye oo isagaa uunka dhan abuuray cid haddan la sheeganaysa abuurka ma jirto wa raasiquhum ka arsaaqa weeye alla subxaanahu wa wa muxyiihim ka nooleeye weeye wa mumiitum ka dile ee nafta ka qabta weeye wa muqallibu quluubihim quluubtooda ka gadiye weeye ina quluub اlcibaad bayna isbicayni min asaabici الraxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa oo qulubta bani aadamku gacanta ilahay bay ku jiraan isaga ayaa gedgediyaya isaga ayaa wada waxaa weeye bani aadamku markaa ka hoos bixi maayo ilaahay subxaanaه wa tacaala maamulkiisa wa musarifu umuurihim umuurtooda ka maamulaya weeye alla subxaanahu wa tacaala walaa rabba lahum hayruh walaa rabba lahum rabbi uma sugnaayn rabbigaasoo hayruhu rabba ayru laa rabba lahum hayruhu rabbi aan isaga ahayni uma sugnaanin oo taladooda haya oo noloshooda haya oo eh, alimaatatu walixyaa geeriya noolba haya oo aan isaga ahayn ma jiro walaa maalika lahum siwaa maalig iyo boqor hantiyey oo makhluuqa hantiyey oon isaga ahayna uma sugnaanin walaa khaaliq allahu mid wax abuurana ma male ilaa huwa isaga mooyaane oo isagunba alla subxaanahu wa tacaala khaaliqa abuuray ah markaa sawaaun ictarafuu bidalika wankaro alamru sawaaun arrinku waa isku mid buu leeyahay ictarafuu bidaalik arrinka inay ictiraafaan aw amase ankaruu inay inkiraan waa isku midoo mar kastaba waa cibaad ullah waa addoomi ilaahay inay inkiraan oo dafiraan oo inuu isagu khaaliqooda yahay ka maamulaya uu yahay ka arsaaqaya uu yahay ka antiyay inuu yahay inay arrintaa oggolaadaan iyo inay inkiraanba waa isku mid mar kastaba maxay yihiin cibaadullah waa addoomi ilaahay wa sawaaun waxaa isku mid oo siman calimuu daalika arrintaa inay garanayaan og yihiin aw mase jaahiluu inay ka jaahil waa isku mid oo dee ka jaahilahaa ka bixi maayo inuu yahay addoonkii ilaahay kii isagu garanayey ka bixi maayo inuu addoonkii ilaahay yahay laakina ahla aliimaan dadka iimaanka u saaxiibka oo minu makhluuqaadkaa ka midii carafuu daalika arrintaa way garteen wa aamanuu bihi way rumeeyeen alla subxaanahu wa tacaala wa shakaruuhu way u shukri naqeen bicubuudiyatihi cibaadadiisii alilaahiyati ilaahnimadiis ay ku caabudayeen ayay ugu mahad celinayaan inay markaa alla uu isagu waxaasoo khayr nacam uu siiyey ragaban wa rahaban min jihati ragab xagga jacaylka iyo xagga baqashadaba ilahay oo ku caabudaya macnaha waxuu ujeedaa iyagoo macrifaanba u gartay oo qiray oo macrifa idiraariya ayay iska noqonaysaa arrimaaynu sheegaynaa oo inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu maalik yahay waa waa cubuudiya idiraariya ama cubuudiya caama waa la iskaa garanayaa waxaa u oo u weheliya inay waxideen oo caabudeen oo biafcaali bay ku caabudeen oo ilaahnimadiisa ay ku caabudayaan oo u shukrinaqayaan oo baqdin ay baqayaan oo ilaahay ka baqayaan ay ku caabudayaan oo rajayn iyo raqbo ay doonayaan ay ku caabudayaan taas bay igu dheeraan leeyihin bikhilaafi man ay mukhaalifiina xaalihin kuwa khilaafsan manaxad khilaafsan kaana isagu jaahilan bidaalika arrintaa ka jaahila ode way ka duwanyinka arrintaa ka jaahila isaga aw amase jaaxidan lahu wuba garanayaaye waa jaaxidan lahu mid dafiraya oo inkiraya mustakbiran iskibrinaya calaa rabbii rabbigiiska kibrinaya laa yuqiru aan qiraynin walaa yakhdacu lahu aanu khuduucaynin oo dee inuu jaahil yahayna waa baab inuu garanayo laakiin waa makhluuqaad badanna saasay u badan yihiinba iyagoo ilaahay garanaya oo risaalada nebiga garanaya ayay dafirayaan oo iska kibrinayaan oo aanay qiraynin oo aanay u maca cilmihi isagoo lala qabo cilmihii garashada waa la garanayo uu og yahay bianna allaha rabbu rabbigiis inuu yahay wa khaaliquhu inuu yahay iyadoo arrintaas ay jirto ayuu haddana dafiraya oo iskibrinaya marka waxaa weeyaan dee garashada ilaahay la garto iyo wujuudkiisa iyo tawxiid urububiya oo macnaha ilaahay inuu rabbi iyo khaaliq iyo waxaa yahay waa shay iska fitriya oo makhluuqaadka oo dhan baa isla garanaya arrintaas waxaa weeyaan kuwa shuuciyiinta ah ilaah ma jira aaminsan ee reer bariga ee shuuciyiinta la yidhaahdo kuwaa unbaa laga yaabay iyaga qudhoodu waxa weeyaan wax badan way fahmayaan laakiin waa fikrad lagu habay oo lagu akhriyey ayaa markaa jirta oo waayii shuuciyaddu waddanka ay haysatay oo ay soo baxeen kuwa ilaah ma jiro oo marka lagula doodo nusuusta qur-aanka iyo axaadiidtana odhanaya anagu carabiga de maba aamin maxaad carabiga sheegaysay inu xaag rabbi ka yahay maanaga aaminsan rabbiga abaanaan aaminsanayn adna carabi noo dul akraysa bay ku odhanayaan kuwa markaanu la doodi jiray waayaha waxaanu deliishan jiray waxay ahayd kuwa kale gaalada ah ee iyagu ilaahay gartay kutubtay qoreen baanu ku radin jiray oo allahu yatajalla fii casri اlcilmi risaala la yihahdo kitaab la yihahdo oo labaatan gaaloo maraykan ay qoreen oo cilmiga dibka iyo waxa la yidhaahdo culumta riyaadiyaadka xisaabta iyo nadariyaadka fiiskiiska iyo waxaa la yidhaahdo chemistryga iyo qawaacid noocaasa newton isxaaq newton wuxuu qoray iyo qawaacid noocaasa bay ahayd wixii marka aan waagaa ku radin jirado ila ninkii waxaabuu aaminsan yahay anugu carabigan iyo waxaan sheegaysana ma aminsan qur-aankan iyo waxaan iga tuur wa iga dhaadhici anugu waxaan aaminsanahay wixii la arko ee la taaban karo ee la dhaminayo ee la urinayo xawaasta wixii lagu garanay maan fahmi karaa buuti marka kuwaasaanu kitaabadaasaanu ku radi jir iyo alcilmu yadcuu ila aliimaan oo nin laya chris morrison oo gaala u qoray waxaas nadariyaadkaas baa adilo noo ahaa waayo marka horeba dee arrintaa waxay iska tahay arrin laysla wada garanayo qof iska jaaxida mooyaane laysla wada garanayo ilaahay inuu jiro unkar maamulayo oo leeyahay oo khaaliq uu jiro waxaa weeye arrin iska fidriyaan gaala oo dhammina intooda badani ay isku waafaqsan tahay marka waad arkaysa halka kan dee adilada qur-aanka uu keenayabaa kutusinayaba gaaladii horena sa ayna ahayd o anay diidanayn marka wuxuu uhi falmacrifatu bilxaq xaq oo la gartaa idaa kaanad hadday tahay maca alistikbaar iskibrinaceed hadday tahay can qabuulihi xaqa la yska kibrinayo iyo waljaxdi lahu in la dafirayo kaana cadaaban calaa saaxibi buu ahaanaya cadaab buu saaxiibi ku ahaanaya waxa weeye xaqii buu gartay laakiin maxaa ugu ladhan inuu dafirayo oo inkirayo aanu oggolayn markaa kaa isagaa ciqaabtaba wax damiirkiisu uu og yahay oo garanayo buu dafirsan yahay kama qaala tacaala si alla uu yidhi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman waculuwa fandur kayfa kaana caaqibatu mufsidiin oo nabiyullaahi muuse iyo waxyaabihii loo soo dhiibay aayaadkii bayinaadka ahaa ee nebinimas lagu garanayey nimankii reer bani israa'iil iyo madaxyaweyntoodii jaxaduu wajaxaduu way diideen aayaadkii jaxaduu biha aayaadka way diideen wastayqanathaa walxaal qad istayqanathaa aayaadka ay yaqiinsatay anfusuhum naftoodu ay yaqiinsatay dulman wa culuwa dulmanta waad ka xaaraynaysaa jaxaduu faacilkeeda dulman aalimiina xaalayiin bay jaxdiyeen iyagoo aalimiin oo xadgudbay wa culuwan caaliina xaalayiin kuwa isa sara marinaya oo iskoraysiinaya ayay jaxdiyeen oo diideen nebigu waxyaabuu la yimi fandur balday kayfa kaana say ahaatay caaqibatu lmufsidiin kuwii mufsidiinta ee aalimiinta ahaa ee xadgudbay cidhibtooda meesha ku dumaysa fiih oo dee arrintaa nebigii baaba qiryo ku markuu la hadlayay fircawn laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira lawallaahi baan ku dhaartay qad calimta nebigu markaa uu og yahay inuu fircoon inuu og yahay uu og yahay waad ogaatay aayaadka inaanu allamayo cid kale soo dejin waad ogaatay fircoono ee waxaagu waa dafiraad marka taas waxaa weeyaan de waa waa garasho ay garanayaan waxaa la yidhaahdo cubuudiyada caamka ama rububiyada caamka ah laakiin aanay ictiraafsayn oo dafirayaan waa isku mid markaa inay dafiraan inay dafi addoomi ka bixi maayaan addoonnimo ka bixi maayaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi aladiina duulkii aataynahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yacrifuunahu way garanayaan rasuulka yacrifuunahu way garanayaan kitaabka yacrifuunahu macnaha waa la iska celin karaa yacrifuunahu nabiy llaahi moxamed risaladiisa way garanayaan kamaa yacrifuuna say u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda waina fariiqan koox oo minhum iyaga ka midii layaktumuuna alxaqa xaqa ayay qarinayaan wahum walxaalu bikun ay garanayaan iyagoo garanaya bay xaqa qarinayaan waata cabdillaahi ibnu sahaab la la yidhi masaas saad carruurtiina u taqaaniin miyaad u garanaysaa inuu xaq ahaa markaasuu yidhi maya waanu si kasi badan baan u garanaynayo dee amiinkiisa amiinu samaa ayaa wuxuu waxyooday yaani kii dhulka loo aaminay waxyiga loo aaminay ayaa markaa oo nabiyullaahi malaku jibriil baa loo soo dhiibay nabiyullahi maxamedna waa loo keenay markaa gacan aamina way keentay cid aamina waa loo dhiibay waa yaqiin hubaala laakiin islaamaha iyo caruurtay dhaleen iyaga dee la garan maayo inay si kale wax u gacan badexiya ba iska dhici karta soo markaa si ka daran baan u garaynay buu leeyahay caruurtayada si ka daran baan u fahmaynay soo waa kii u lahaa abu طaa'ib naftiisu laqad calimtu bأna diina muحamadi min khayri أdyaari اlbariyati diina walowla اlmaraamatu aw xadaara masabati lawajadtanii samxan bidaka mubiina yaعni waxaan ogahay diinta nabiy llahi maxamed diintii xaqayd inay tahay bal hadda abu aalib fiiri shayطanku marku qof meel u wato hanuunka iyo tawfiiqda allah baa iskale diin xaqa inay tahay baan ogahay buu idhi laakiin haddaan nin weyn anigoo ammaanta inaan isdhiibo canaani iyo ceebka carar haddaan ahayn goor raara inta ogolaan lahaa laakiin anoo weyna hadda iska raaca wiilka waxaa weeye ceeb bay ku tahay meel kalaa shaydaanku durbaan uga tumaya dee tawfiiqda haddaan lagu waafajinaynin waxaa weeye wax isu kaa toosi maayaan sma qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi fa innahum nimankan gaaladii rasuulkii allow laa yukadibuunaka ku beenin maayaan oo been ku aanayn maayaan oo ku nisbayn maayaan walaakina الظaalimiina se kuwa aalimiintii biaayaati اllaahi yajxaduun yajxaduuna way dafirayaan aayaadka ilaahay oo taa macnaheedu waxa weeyaan dee nimankan qurayshaay rasuulka waxayba u yaqiineen aلsaadiq اlamiin kii runta badnaa kii ammaanada badnaa sidqigiisa way yaqiineen laakiin waxa weeyaan oo la dafirsan yahay xaqa u la yimi ayaa la dafirsan yahay saas darteed baan iimaanka ku filayn macrifada iyo tasdiiqa ay garteen in adiga ku beeninayn ee runaad sheegayso arrintaasi markaa kuma filla wixii laga doonayey oo ah jaanibka qaybta labaad ee cubuudiyada oo inay ilaahay si dhaba ah u caabudaan taasaa meesha ka maqan faidaa carafa alcabdu nusakda qaarkood faida ctarafa qoraysa faida ctarafa alcabdu addoonku hadduu ictiraafo aqoonsado ana allaha alla subxaanahu wa tacaala rabbuu rabbigiis inuu yahay wa khaaliquhu khaaliqi kii abuuray inuu yahay wa annahu muftaqiru ilayhi inuu isaga u baahan yahay muxtaaju ilayhi u baahan yahay carafa alcubuudiyata wuxuu garanayaa markaa alcubuudiyata cibaadadii buu garanayaa almutacalliqata ku tacalluqaysa birububiyat illaahi tabaaraka wa tacala ilaahay rabbinimadiisa ku tacalluqaysa oo taa macnaheedu muxuu yahay addoonku markuu ilaahay rabbinimo u garto o inuu rabbiya oo khaaliq yahay oo addoonka aad rabbi u baahanayso arrintaa uu gartay waxay ku tacalluqaysaa un jaanibka rabbinimada oo intii rabbinimada xaggeeda unbuu ninkani gartay wahaada haada alcabdu addoonkaasi yasalu rabbahu rabbigii uu su-aalanaya wayatadaracu ilayhi ilaahay uu maaragtay wuu tadarucayaa wayatawakkalu calayh wuu tala saaranayaa laakina qad yudiicu amrahu amarkiisa inuu adeecaa la arkaa waqad yacsi inuu caasiyana waa la arkaa waqad yacbudu inuu caabudo maca daalika arrintaa maceeda yaa la arkaa waqad yacbudu shayaan shayaan inuu caabudo ayaa la arkaa walasnaam asnaam inuu caabudo wa milu hadihi alcubuudiya cubuudiyada noocan oo kale ay laa tufariqu kala geyn mayso bayna ahli ljannati wa ahli الnaar ahlu naarka iyo ahljannaa kala kaxayn mayso walaa yasiiru bihaa cubuudiyadaana ku ahaan maayo alrajulu ninkii mu'minan ku ahaan maayo kama qaala tacaala sida alla uu yidhi wamaa yuuminu akaruhum akarkoodu rumayn maayaan biاllahi ilaa wahum mushrikuun iyagoo mushrikiina rumaynaya alla subxana wa tacala markaa macnuhu muxuu yahay wuxuu rabaa hormu ku wadaa cubuudiyadda caamkahay oo cubuudiya qaasira weeyaanoo dee nimankii gaalada ahaaba waana tukanayeen waa xajinayeen sadaqad bay la baxayeen oo waxaasoo dhan de waa cibaado oo marka ay salaadooda waa kaan lahaa maa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan wa oo xajkoodii maxaa la yidhi maxay samaynayeen ya waayo eh, qofkii dumaan hayd eh, alyawma yabdu kul eh, yabdu yabduu kulluhu aw bacduhu famaa badaa ya falaa uxilu waa tirahay labayka laa laa shariika ilaa shariikan laka ilaa shariikan tamliku tamliku waa malak shariikar baad iska leedahay waxoogaa aad iska adugu haysanto mid yani talbiyadii way qaadayaan lakin waxad leedahay mid ku midk yaroo waxoogaa ku anfacaya dee sanam yar ah, waad leedahay sharig yaroo sutay marka cibaadada xaj bay samaynayeen sadaqad bay bixinayeen magaxaad u dhaanaato ilahay bay u khaalis ducada faidaa rakibu fulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin haddana dee shirki bay samaynayeenoo ilaahay kayrkiiba xoolaa qawracayeenoo sanamkay dawaafayeenoo baryayeenoo waxaa ilahay maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ilahi zulfaa bay odhanayeenoo marka wuxuu leeyahay cubuudiyada noocaasa waxaa la yidhahda qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala caabudayo wax kalena uu ku dhex darayo taasi markaa qofka mu'min ka dhigi mayso oo kala sooci mayso ahlu janno iyo ahlu naar kale ku kala sooci mayso oo cibaado lagu kala garanayo oo la odhanayo markaa waa cibaado saxa ah, oo lagu badbaada ma aha buu rabaa inuu kaa dhaadhiciyo sheekhu oo wuxuu ku tusinaya wamaa yuuminu aktaru bilah illa hum mushrikuun ibnu cabbaas oo kale wuxuu ku fasirayaan waa gaalada tan ilaahayna caabudaysa shirkina samaynaysa ilaahayna way garanayaan shirkina way samaynayaan marka taasuu kuu sheegay fa ina almushrikiina mushrikiintii kaanuu waxay ahaan yuqiruuna kuwa qira ana allaha alla subxaana wa tacaala khaaliquhum inuu yahay bay qirayeen waraasiqhum ka arsaaqay inuu yahay bay qirayeen wahum yacbuduuna walxaalhum iyaguna yacbuduuna yacbudayeen hayra kayrkana ay qaala tacaala alla wuxu uhi walain saaltahum man khalaqa asamaawaati walardi layaquuluna allah walainla wallahi waan ku dhaartay insaantum haddaad weydiiso manaxadkeebaa khalaqa umay samaawaati walardi samaawaati adduyaa abuuray layaquulunna waxay odhanayaan allah yani ilahay baa wa tacala wa qaala tacala alla wuxuu qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun qul waxaad tidhaahdaa liman keebuu u sugnaaday alardu dhulku keebuu u sugnaaday iyo waman fiiha waxa ku sugan in kuntum haddaad tihin taclamuuna kuwa wax garanaya sayaquuna waxay lilaahi hiya ardadu iyo waxa ku sugan lilaahi allah ay u ahaatay qul waxaa tira afalaa tadakaruun war maad waansantaan hadda waad alla ka baqataano waansan iyo noqosho iyo allama u soo laabataan qul waxaa tirahdaa man waa kuma rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda samaawaadka sabci toddobada ahaa iyo wa rabu lcarshi carshiga rabbigiisa carshiga qul waxaad tiahdaa afalaa tattaquun war ma haddaba alla ka cabsataan oo tawxiid rububiya wuxuu waddo u yahay muxuu waddo u yahay tawxiid aluluhiya qul waxaad tihaa mana xadkeebaa biyadii gacantiisa ku jirtaa malakuutu kulli shay shay kasta milkigiisu yuu gacantiisa ku jirtaa haddaad ku tidhaahdo waxaad ku tidhahdaa waa kumakaasi wa huwa isagu yujiiru yani wax magangeliya oo amni iyo magangeliya siiya walaa yujaaru calayhi cidna aan laga amni siin oo laga magan gelin ee cidduu raba inuu gacan ku qabto ciis ka hogtaagi aanay jirin in kuntum haddaad tihiin taclamuuna ka wax garanay og sayaquuluuna lilahi odhanay qul waxaad fa anna ay kayfa sideebaa tusxaruuna ay tusrafuuna can ilxaqi xaqa laydinka iilay ama sidee laydiin sexradoo niman baaban baaba tihiine si kalaaba tihiine see maxaa idinka si saa ku marka aayaadkaaso dhan waxay la socdaan hadalkaas oo maxay ah in aanay dee cubuudiyada caamka ahi kaafi aanay ahayn oo aan lagu hagaagan lagu islaamayn wa kaiiru minman yatakalamu fi اlxaqiiqa wayashhadha laa yashhadu ila hadihi اlxaqiiqa wa kaiirun in badan oo minman ka mida yatakalamu ka hadla fi اlxaqiiqa xaqiiqada ka hadla oo wayashhadahaa yani soo ka markhaati kaca laa yashhadu ka markhaati kici maayo ilaa hadihi اlxaqiiqa xaqiiqada mooyaane wahiya maxay tahay xaqiiqadaas alxaqiiqatu اlkawniya weeyaan xaqiiqada kawniga ahoo allatii taasoo yashtariku fiiha ay wadaagsanayaan iyo wa fii shuhuudihaa kamarakaceedaba iyo wa fii macrifatiha garashadeedaba almu'minu iyo wاlkaafiru iyo wاlbaru iyo wاlfaajiru intaasuba ay wadaagsanayaan garashadeeda iyo rumaynteeda bal wa ibliisu ibliis naftiisa ayaa muctarifun bi hadihi اlxaqiiqa xaqiiqada ictiraafaya wa ahlu naari naarta kuwa ku sugan ehelkeeda ah baa itiraafaya buui oo ay tahay shuhuud lxaqiiqa waxa la aaminsan yihin oo nimankan eh, macaanku hadda wuxuu ya radinayaa qolyihii suufiyadii buu radinaya suufiyada nafteedu tawxiidka kama fogaa qolyaha maxaanku dhahdaa lumay kama fogaa waa nunsayin ku dhuuto waxay leeyihin shuhuud lxaqiiqa waxa la yidhaha adduunka oo qofka in la garto ilaahay jiritaankiisa wujuudka ilaahay oo laa ilaaha ila allah maxay ku maxay ku macnaynayaan ya laa khaaliqa ila allah ya laa raasiqa ila allah halkaasay marsinaya marka waxay u arkayaanba waxaa la yahay cibaadada iyo tawxiidka layska rabo ilahay la garto wujuudkiisa inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu muxyi yahay inuu mumiid yahay taasaa la doonay la garto waa kaa tawxiidku yidhahda laakiin tawxiid اlcibaada waxay u bixiyeenba waa ubuudiya abid ubuudiya اcabiid waa naaqis ama cubuudiyat اcawaam dadka caamada ah cibaadadood ay yidhahdaan ama waa cibaadatu tujaar waa noocaas yidhahdaanoo sax maaha marka ay ku leeyihin cibaadadaasi oo inaad maaragtay waxyaabaha qaarkood isku hawsho oo ilaahay keligeeda yaahda iyo maxaan ku dhaha waxyaabaha nooc cibaadada cibaadatu tawxiid اluluhiya ilaahay keligee inaad baryayso ilahay keligaad caabudayso tala saarnayso isaga ka baqayso isaga wax weydiisanayso arrimaha noocaasa baryayso le ilaahu jannaan ku weydiistay ilaahu naariga badbaadi waxaasoo dhan saxmaa bay ku leeyihin raalli ahaanshun baan iska doonaya waxay ku leeyihinba inaad ilaahay janno weydiisataa waa waa waa baail ilaahay naar inaad ktaa iga magangeliye waa baail oo waxay yidhaahdaan weliba kuwa qullaadooda qullaad suufiya allaahuma in kunta taclamu annii acbuduka طمعا في الجنة فحرمني منها وإن كنت تعلم أني أعبدك khawfan min annaari faadkhilnii fiiha walciyaadu billah laa xawla wala quwata waase ku hadleen marka nimanku niman fog weeye suufiyada qaarkood meesha taagan yihiin haddii ba allo aan kuu caabudayo quldarayn iyo rajaba janne aan kaa doonayo aan kaa rababa janna ba haysiin haddaan kuu caabudayo oo aan ku weydiisa naar inaad iga badbaadiso naar ba iga badbaadin oo maxaad doonaysaan raalli ahaanshaan ku caabudaynaa anagu raalla baan iska noo xitaa hadduu dhexda i dhigaa naarta waba iska caadin kuleeyi wa raallahaansha allan ku jira waa dad lumay lumay ufabaday suufiyadu suufiyada waliba de ulaadooda ah. iyagoo noocnooc qudhood mog waa darajaad waa darajaad marka in badan buu ka hadli doonaa uu tilmaami doonaa bilaadoyo say tahay isagaa sheegi doonaa marka waxa weeyaan kuwa noocaasa marka waa waa xaqiiqa kawniya taa unbay oo eh, makhluuq oo dhan ay ictiraafsan yihiin yunbay ku warwareegayaan oo ay markaa ka dhigeen ibliis oo ictiraafsan yihin marka wuxuu tilmaami doonaa ibliis naftiisu inuu marka tawxiidkaa qiran yahay tawxiid rububiya ama cibaadadaas cubuudiya alcaama inuu la haystaba ibliis naftiisu uu kuu sheegay qaala ibliis wuxuu yidhi rabbi rabbi yaa rabbi rabbigadow fa isug oo ii koro oo ii kaadi aan sii noolaade ilaa yawmi yubcauun ilaa maalinta laga soo saari doona isakuun weydiisanay maa rabbi isakuan rabbi haya maa ibliis ibliis markaa rabbigii waa yaqaanaa oo tawxiidka waa ictiraafsan yahi oo cibuudatlcaama waalahi u weydiistay in loo yerkaayo intuu nool yahay intuu muddo khalqigu maaray joogaan iska shaqayste wa qaala wuxuu rabbi rabbiyow bimaa aqwaytanii gubinta iyo habaabintaadii habaabisay sababteeda lawzayinanna lahum yani waan u qurxin doonaa baailka firadulka horkiisa iyo waxaanay ku sugan yihiin walawqiyannahum waan lumin doonaa ajmaciina idilkoodba markaa rabbi buu leeyah tiraafsany qaala wuxuu ibliis yidhi fabiعizatika weynaanshahaga iyo cizaha sharafta aan ku dhaartee lawuyannahum waan baadiyaynayaa ibna aadam ajmaciina idilkooda kasara ilaa cibaadaka minhum mqas wa qaala wuxuu yidhi ara'aytaka haada aladii karamta calaya lain akhartani ilaa ywmi اlqiyaama la axtanikanna duriyata ilaa qayr ara'aytaka bal iga waran haadaa kaa iga waran alladikii karamta calay kaad iga maamuustay uga sharaftay oad iga saramarisay oo aadam ah bal kaa warkiisa ay siila wallahi baan ku dhaartee in akhartani haddaad ib ii dhigto ilaa yowmi alqiyaama laaxatani kanna waan jirida goynayaa duriyatahu tarankiisa waan ka takhallusayaa ilaa qayl waxyar mooyaan oo waa baadiyaynaya adoo waan luminayaa dee waa ta lagu yihi wastafsiis man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikum fi اlamwaali wاlawlaad wacidhum wamaa yacidhum الshayطaanu ilaa guruura waa la sii daayay marka dee shayطaan waad arkaysaa ibliis unusu meesh marnayo wa amhaalu haada kaayo wixii lamada min alkhiطaabi buu ka mid yahay yani nusuustii iyo khitaabkii alladii nusuustii yuqiru fiihi u qiraya ibliis biana allaha rabbu inuu yahay wa khaaliqu kaya wixii la mid ah waa nusuusta tusinaysaa inuu qiraya biana allaha rabbu alla inuu rabbigiisa yahay wa khaaliqu inuu yahay wa khaaliqu kayrihi kayrkii kii abuuray inuu yahay waxaya wixii la midaba u qiryagiisa ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin buu leeyahy anaa ka khayr badanoo aadam anigana waxaad iga abuurtay naar isagana maxaad ka abuurtay dhoobo ismaaragta wakadalika kuwa kaa waxaa kuula mid a ahlu naari baa kuula mida oo iyaguna ictiraafay tawxiidka rabbinimada iyo cubuudiyada caamka ictiraafadoo qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow halabat calaynaa shiqwatunaa waxaa naga adkaaday ayaan darradeediibaa naga qaalib noqotay wa kunnaa waxaanu ahayn qowman qola ayaanu ahayn qoomkaasoo daalliina kuwa lumay baanu ahayn qaala tacaala alla wuxuu yihi canum isagoo ahlunaari ka warramaya walow taraa id wuqifuu calaa rabbihim qaala alaysa haadaa bilxaq qaaluu balaa warabbina walow taraa haddaad arki lahayd mukhaaabka lala hadlayow id wuqifuu markii la joojiyey calaa rabbihim rabbigood oo markaa dee naa lasoo tubay oo qaala wuu ihi alaysa haadaa kani miyaanu ahayn bilxaqi xaq miyaanu ahayn oo qaalu ay ku jawaabeen balaa iska dhaaf inaanu ahayne waa yahay wa rabbinaa rabbigaanu ku dhaaranee la ra'ayta amran fadiican jawaabtii low qadaro waxaad arki lahayd arrin yaab leh oo fadiica ayaad mashadka ay goobta ku arki lahayd faman waqafa cinda hadi اxaqiiqa kuwiiba weli naqdinayaadoo hulaatu suufiya faman waqafa qofka isku taaga ku joogsada cinda hadihi اxaqiiqa xaqiiqada maay tahay maxay tahay xaqiiqadaas xaqiiqa alkowniya oo tawxiid اrububiya oo macnaha ah inuu dee ilaahay subxaana wa tacaala khaalidiya oo raasiya oo caynkaas kaa ninkii ku joogsta halkaa ku kaaftooma ma saa soconnaa dee la soco kitaabka way saa soo ma haye faman waqafa cinda haadi alxaqiiqa iyo cinda shuhuudihaa yaani maaragtay marakaceeda garashadeeda oo walam yaqum aan u kicin bimaa amara allahu bi wixii ilaahay subxaana wa tacala u amray aan u kicin oo min alxaqiiqati اdiiniya maxay ta xaqiiqa diiniyaas waa soo socotaa waxa weyaan ta ku tacalluqaysa tawxiid uluhiya oo dee ilaahay in la caabudaa oo cubuudiyadii khaaskayd baa loo jeedaa allatii xaqiiqada diiniga ah hiya iyadu cibaadatuhu ah cibaadadiisa almutacalliqatu ku tacalluqaysa biuluhiyatihi ilaahnimadaysa ku tacalluqaysa oo ilaah la caabudo alle wa amrihi iyo amarkiisa oo la aطeeco iyo wa amri rasuuli rasuulkiisa amarkiisa famanta khabarkeed weli kaana kaasi wuxuu ahaaday min jinsi ibliisa wa ahli naari buu ahaaday yani fama waqafadaas kaas karaysa qofka saa yeelay qofka xaqiiqadaa dul taagan oo aan amarkii ilaahay fulin ee xaqiiqadii diinigahayd aan fulin oo amarkii aan la qaadan oo rasuulkiisii qaadan kaana min jinsi ibliis ibliis jinskiisa wey waa waa waa waa iyo wa ahli naar ka mid markaasu weli wuxuu yidhi markaa noocaasi dee qulaatu sufiya way soo gelayaan qulaatu sufiya fain danna hadduu maleeyo maca daalika arrinkaa micda hadduu maleeyo annahu min khawaasi awliyaai illaah awliyada ilaahay raggooda khawaastooda inuu ka mid yahay hadduu sheegto oo maleeyo iyo wa ahli macrifati garashada ehelkeeda inuu yahay hadduu maleeyo iyo wataxqiiqi kuwa uu xaqiijiya alladii kuwaasoo saqata canhum uu ka dhacay almru wاnahyu amar iyo nahyigii ba ka dhacdo asharciyaani sharciga ahaa takaaliiftii laga qaaday kaana wuxuu ahaaday min shari ahli اkufri walilxaad gaalada ahelkeeda iyo ilxaadka kuwa ugu shar badan bu noqdayba ila kuwa intaas sida uheliyaaso mogta isagoo markii hore waxba la joogin oo tawxiidka ruubiyada ayba diintiisu ahayd ilahay waa khaalig waa raasik iyo halkaa taagnaa ayuu haddana muxuu ku darsaday waan salaada tukan hadduu doono oo yidhahda anu kashfi baan ku jiraado waxaan ahay eh, mukaashafaad iyo oo markaa bu wuxuu sheegtay inuu weli ilaahay ba yahayba oo awliyadii ilahay khawaasta ka mid yahay oo dadka aqoonyahanka yahanka ahlumacrifada uu ka mid yahay oo ahlu taxqiiqa uu ka mid yahay halkaasuu isku wadaa oo markaa dee takaaliftay ka dhacday oo aan saarayn oo salaad iyo soon iyo xaj ba aan laga rabin kaasi waa kaana min shari ahli kufri wa ilxaad o de waxay odhan jireen idaa baطla allaazimu baطla almalzuumu idaa baطla allaazimu baطla almalzuumu laazimku waxaanay aaminsan yihiin ee ka dhigeen markaa caqiidadii dhammaydba oo tawxiidu rabbi in la garto un caqiidadu ka dhigtay ou leeyay kaasaa risaaladii ah oo kaasaa waxyigii ah oo maxaa ka laazimay waxaa ka laazimay tawxiidkaas uu sheegayo iyo qaabka isagu u dhigayo inay ibliis iyo mushrikiin iyo maxaanku dhahdaa iyo isagu ay isku baab noqdeen somal laaimku waa kaa malsuumkina dalka meesha ka baxa marka dalkaa aan kii layska soo diray ahayn ee wixii lasoo soo diray risaalada loo soo diray inay wax kala tahay oo cibaada ilahay karigii la caabudaa tawxiid ulcibaade ay tahay buu markaa rabaa inuu noo sheego waman danna qofka maleeya ana alkhadira iyo wakayrahu khadar iyo kayrkii saqata canhum اlmru arrinkii inuu ka dhacay waa limushaahadati اliraada iraadadii iyo doonistii wixii alla rabay baabay markaa isagu ay arkeen oo ka warrayaan iyo wanaxwi dalik kaana qawluhu haada qowlkiisaasi wuxuu ahaaday min shari aqwaali اlkaafiriina biاllahi wa rasuulih aqwaasha gaalada kuwa ilaahay ka gaaloobay iyo rasuulkiisa ka gaaloobay kuwa ugu shar badan buu ahday xataa yadkhula ilaa uu soo galo fi الnawci الثaani nawcii labaad oo min macna alcabdi ah macnaha cabdigu waxa weeyaan alcabd oo bimacna alcaabid kii ilaahay caabudiyey ah ilah u kaa soo galo waa min shari kuwa shar badan ka mid nabiy llaahi khadir waa meelaha maaragtay meelaha laysu soo galo dhufayska ay galaan suufiyadu mid kasta oo raba inuu cibaadada ka tago oo diinta ilahay ka hor yimaado oo durbaana tumto hadda waxbaa soo baxay kuwa rasuulnimo sheegtayba ya oday soo sawireen ayaa ma arkaysa media wadaad afrikaana kiimata firbada anu kuma jiro anigu allah ka hadle mid bay soo sawireen markaasi waaba ka nebi waaba nebi bayla oo sufyaan maxaa laga rajaynaya dee markii la waraystay wuxuu leeyay waa kuwan aan sheegayna hadda waa kuwan markii laga hadliyana wuxuu yidhi dee anigu waxaabaan haye eh, eh, eh, meel sare baan gu jooga maqaama alkashf baan hay anugu meelka iga waraya warba igama haysaane anugu dee meel sare aan jooga in la iska toobadkeena waa fiicanta indiidi maayo waabaanu mid noocaas oo kale isleedood sideetankii ko sideetanki ma joogaan aniga laba wadaad oo kale baa meel maqaama buu samaysta markaasuu yidhi maqaamka inta la dhisayo rabadaan bay ahayd oo waa afuri kartaan maqaamkaaba ka fadli badan soonta alla afuro marada shaqaynaysaan o dhisaysaan maqaamka war ninka kan waa xaajiyaddan baan ku soo gurannay waan bal ninka kale maanta aan oo maanaga waa ku lugoonay ma meesha markuuna arkay buu nimankii o dhan yuu xaggaa ka shaqeeyo in dee wax hadalka iyo doodu hadday furanto in wuxuu la saameeyo qabqa maogtahay mid gaamuuray oo khatara buu reebtay mid khatar oo sadanada kuwa waaweyn oo isagaba ka sheeya kaasuu reebto marba isbuufinay buba marka xoogaa teedo sakaraada caa u dhiitay ninka wada hadal waxaan waraade waxa kanaad wado diinta maxaad ka taqaanaa su-aal weydiinay kamid ah. wuxuu yidhi qur-aankaba yaasiin baan gaadhado wadaadku malcaamada ii dhigayay markuu yaasiinka mariyaan kitaabkaaga wadaadow iska laabo marka maxaan gaadhay buu yidhi eh, maaragtay miyaadan la socon bu yidhi cilmiga cilmi baatil cilmiga baadilka ma taqaanin yadaan qisadii khadar ahayn bu waata dee qisada wadan leeyahay khadri meedana abdi cabdigii addoonkii saalexa ee weliga ahaa ee khadar warkiisa meedinaan hayn qur-aanka meedaan akrin iyo muuse wax kala raacay waxaa sheegaysaan ugu diidi maayo ka hadlaysaanoo waa shareecadii laakiin hawla aydinaan garanaynin baan u gaadhay bu kuleeyihi de bal meel u dhaqaajin kacaamada ee dhaga xidhan nusuus war khadir nebi baa bu ahaa ee adar waxaad yeeshay nebigu khadiraha laba hakulu go-in waxaad yeeshay marka barnaamijku waa barnaamij weligiiba taxanaa oo meel kasta jooga kii munxarifiiba dhufayskaas kuu gelaya qisadaa khadir nabiyullahi khadir marka waxay leeyihin khadir wuxuu ahaa weli ilaahay buu ahaadoo cilmu baatil buu gaadhadoo qaybkuu garanayo takaaliiftii baa ka dhacdoo waa kan qofka ilmaha yar dilayo waa kan maxaanku dha dib ku royahay maaragtay eh, eh, dhisaya maarata waxu dhisaya eh, eh gidaar nimanka ka saxe waxu dhisayo hawlo markaa uunaan cid kale ogayn isagu dee weligaa ilaahay weligu iska suu doonu yeelaa shaqooyin bu qabsadahay nabiyullaahi muusena ma garan bay kuleeyihin oo dee isagu kitaabkii iyo daahirkii ku socdaa marka saasaanu ka dhigana bulihi marka arrintaas waa baail waxay baatil ku tahay kow horta nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi khadir laba nebi bay ahaayeen sida qawlka xoogga badan ee adiladana ku cadba maxaa u daliila wamaa facaltuhu can amri dalika tawiilu maa lam tastec arrinta anigu amar anigu aan iska samayn maa oo waxyi ya fawajadna cabda min cibaadina aataynaahu cabda min cibaadina addoon aataynaahu raxmatan ya min cindina raxmatan waa maxaalis waa nebinimada nebinimaanu siida soo ma aragti marka waxa weyaan nusuustu oo dhan baa ku tusinaysaa inuu ahaa inuu nebi ahaa xadiid baana jira yaa muusa inii calىa cilmin min cilmi اllah callamaniihi laa taclamu anta waxaan ku suganay cilmi ilaahay i baray adugu aadan garanaynin wa anta calىa cilmin min cilmi اllahi callamakahu اllahu laa aclamuhu aduguna cilmi baad ku sugantay ilahay ku baray anigu aanan garanayn markaa laba nebi oo waxay ilaahay kusoo dejiyey mid walba oo waxyaabaa iska waraysanaya la u doona cilmi nebigaasaan wuxu sheegnay inaad waaadiya oo halkan iska fadhiya ma nebi baatay markaa waay kusoo dow marka waxyaabahaas waxyaaba khatara nimanka marka mesha wax marinayaan wax sahar maha marka nabiyullaahi khadir shaqakumaa marka kuwa odhanaya bu ihi caynkaas odhanaya khadir waxa weeyaan eh, waxaa ka dhacay takaaliiftii aniguna saasoo kalean ku socdaa kaana qawlkiisu waa min shari aqwaali kaafiriina billahi wa rasuuli oo wuxuu u baahiyey inuu soo galo nooca labaad ee cibaadada oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu caabudo qaybta kale insha allah waynu wadi doonnaa halkaan ku dayno bilahi tawfiiq